رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأحمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين كتاب آداب الطعام aadaabta cuntada loo cuno ayuu kitaab u yahay baabu tasmiya fii awalihi walxamdu fii aakhirih bismi illaahi in la dhaho cuntada marka la bilaabayo awalkeeda iyo marka alxamdu la dhaho marka la gabagabeeyo ama ay markaa dhammaato can cumar bni abi salama radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu ullah rasuulkii allah wuxuu ii yidhi sal allahu calayhi wasalam sami illah ilaahay magacaw bismi dheh markaad wax cunayso wa kun biyamiinika midigtaadana ku cun wa kun mimaa yaliika gaarkaagana ka adaabta tacaamkana ka mid ah kow markaad cunayso bismi dheh waxaad ku cunaysaa gacanta midigta ah waxaad ka cunaysaa adagaarkaaga saddexdaa waa saddex aadaab oo muhiim ah oo ay ka tagaan inta badan bisinka waa la iloobaa inta badan bidixdaa lagu cunaa talabaad qofkana saxankaa gacantiisa ku wareegtaa weliba canugaan wuxuu yidhi qulaam baan ahaa canug yaroo guriga nabiga ku nool gacantaydu waxay ku wareegi jirtay saxanka gudihiisa markaa kadib buu rasuulku ii dhahay yaa ghulaam samillaah yarow bismillaahi dheh markaad wax cunayso gacanta midigtana ka cun gaarkaagana ka cun geeskaaga ka cunaysaa waa marka dadku ay badan yihiin keliga aqataajib kuma sugnaa la yidhaahdaa ta kale marka gaarkaaga ka cun la leeyahay waa marka tacaamka ama raashinku hal nooc yahay hal nooc haddii uu yahay laakiin waxaad u baahnayd hadday dhinacaaga aalin qofka kale dhinaciisa ay yaaleen bardadii oo kale basbaaskii oo kale dhinacaasay yaalaan inaad soo qaadato dhib kuma sugna saasay aktar fuqaha tilmaamayaan laakiin markuu hal nooc yahay maxaa dhinac kale ka aadaysaa hadduu raashinku kala jaad yahay kala nooc yahay anwaac fara badan yahay wixii adiga aad rabtayna qofka kale xaggiisu yaalo waad ka soo qaadan kartaa oo wuxuu tilmaamayaa hadda ka hor xadiid baa wuxuu leeyahay nin khayaaq ah oo dawaadlo ah yaa nebiga martiqaaday sala allah calay wasalam raashinkii uu u sameeyey bocor baa ku jiray bocorka aad baan u necnaabuu aa ah, ninkaa saxaabiga raacay nebiga markii dambe aad arkayoo bocorka ka raacraacayoo ka soo qaqabsanaya saxanka geesihiisa meeshaasuu kasoo qabsana qabsanaya kasoo ka soo qabsanaya maalintaa wixii ka dambeeyey dad aan saa u jeclaaday ilaah waa og yidhi macnaha wuxuu ula jeedaa bacdamaa geesaha nebiga uu ka qaad qaadanayay yay fuqahadu tilmaamayaan dhib markaa kuma sugnaa haddii geeska kale markaa la tago haddii raashiin adiga aad leedahay ama aad u baahan tahay dhinac kale markaa u yaalo wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri qaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi idaa akala hadduu cunhayo ama uu cuno axadakum midkiin falyadkur isma allah ilaahay magaciisa ha xuso tacaalaa sareeye fa in nasiya hadduu hilmaamo an yadkura isma allah inuu isimka ilaahay tacaalaa sa magacaabo fii awwalihi bilowgiisa raashinka bilowgiisa haddii uu bismillaahi ku dhihi waayo falyaqul hadaho dhaho walahu wa aakhirahu cuntadii bismillaahi baad tilmaantay waad wadaa markii danbaad soo xasuusatay waxaad leedahay bismi illaahi walahu wa aakhirahu saasuu qofku markaa leeyahay rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wa can jaabir qaala samictu rasuula allahi yaquul idaa dakhala haddii uu galo alrajulu minka beytahu gurigiisa oo fadakara allaha ilaahay kuu xusa tacaala amarkiisa sarreeye cinda dukhuulihi soo gelitaankiisa wa cinda tacaamihi cunta cunitaankiisa hadduu ilaahay ku xuso markuu soo gelayo bismi illaahi yidhaahda bismi illaahi yidhaahda qaala ashayqaanu liasxaabihi shaydaanka asxaabtiisa wuxuu ku leeyahay laa mabiita lakum walaa cashaa'a meed la jiifta male cashana maaha iska laabta nin bismillaahi mee wax kastuu sameynaya bismillaahi dhahaya yaan qoorta u galnay wuu noo diiday cuntana ma helayno meelaan jiifana markaa helimayno waidaa dakhala hadduu axadku soo galo falam yadkur uusan xusin allaha tacaala ilaaha sarreeya cinda dukhuulihi markuu gurigiisa galayo qaala shaytaanu shaytaanku wuxuu odhanayaa adaragtum almabiita makaano barwaa haleeshee alla ninkaan gurigiisa bismillaahi kuma gelin waad saxiixan wa lam yadkur illaaha tacaala hadduusan ilaahay ku xusin cinda tacaamihi cuntadiisa markuu waqtigaa qaala shaytaanku wuxuu leeyahay wakaalaya adraktum almabiita waalcashaaqa casho iyo jiifa ah waa haysanaa maante waa haleesheen jiif iyo casho rawaaxi muslim shaydaanku waxaa cuntada iyo guriga looga xaaraantinimayn karaa ilaahay magaciisa oo la xuso in badan oo ka mid ah waa iska soo galnaa qaylaada lagu soo galaara cuntadii qaylaa lagu cuna mur aan dhammaanin hadal aan dhammaanin goorna ilaah la xusa subxaana watacaala tacaala goorna qofka ilaahay xusaya wakhti uu xusa ma aha sababtu waxay tahay wakhti uu ilaahay xuso ma aha sababtu waxay tahay ilaahay subxaana wa shaydaanku qofku wuxuu uga xijaabaa dikrigiisa wuxuu uga xijaabaa markuu ilaahay xuso wuxuu uga xijaabaa mar allaale markuu khayrka iyo wanaagga ku dhex jiro laakiin haddii qofku mar walbo ilaahay xusii waayo oo rabbi subxaana wa tacaala la waayowaadowalanayo malaha shaydaankuna in badan oo ka mid ah ayuu cuntada la cunayaa mabidkaala isticmaalaya wa can xudayfata qaal qulnaa waxaanu ahayn buu yidhi idaa xadarnaa markaan xaadirno maca rasuulillaahi rasuulka nicigiisa sal alla calayh wasalam tacaamu wax cunitaanu cunto aan la xaadirno la nadax ma dhigi jirin aydiinaa gacmaheena oo gacanta ma gelin jirin xeerada xataa yabda'a rasuulu ullaahi ilaa rasuulka uu bilaabo fayadaca yadahu gacantiisa uu geliyo wa inaa anagu xadarnaa macahu maalin baan la xaadirnay wa inaa anagu xadarnaa waan la xaadirnay macahu micigiisa maratan mar tacaama raashin fa jaahiyatun gabar baa timid ka annahaa waxaad moodaa siwirkun curgiisa wax lasoo galay litadaca yadahaa say gacanteeda u gelisa fi tacaami cuntada fa akhadahaa rasuul ullah rasuulkaa qabtay biyadiha gacanteeda waa gabaryar sidaa darteed waa jaariya waa gabaryar saa darteed bay ciyaalkeen aragtay mar kale sootay gacanteeda iska geeyaan bidixdii afkale aadaan bismilaahi ay oonan dhihin gacantuu ka qabtay rasuulka sal allahu calay wasalam uma jaa'a kadibna waxaa yimid acraabiyun reer baadiye kaannamaa yudfacu in lasoo dabo baad moodaa asaga fa akhada biyadihi gacantiisuu rasuulku qabtay faqaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi ina ashaytaana shaytaan yastaxillu wuxuu ku xalaalaystaa alطacaama raashinka anlaa yudkar smu ullahi tacaala inaan ilaahay magaciisa laga xusin bismi illaahi haddii la dhihi waayo xalaal buu yahay oo uu ku xalaalaystaa calayh korkiisa wainahu jaaa waa yimid wainahu jaaa bihadihi ljaariya gabadhan buu la yimid liyastaxilla bihaa inuu ku xalaalaysto oo cuntadan intay bilowdo bismi illaahi aynan in afka gashato saa inay ku xalaalaysato way ku xalaalaystaana faaqadtu biyadihaa gacanteedaan qabtay buu dhahay nebiga fajaa'a bihaada alacraabiyu hoorbaadiyahan baa yimido shayqaankii uu la yimid liyaftaxilla bihi inuu ku banaysto haddana fa biyadihi gacantiisaan qabtay nebigii gacbaadiyihii iyo jaariyadii gabadhii yarayd labadooda gacmoodba gacanta nebigay ku jirtaa wاladii mackuu nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhartay uu dhahay nebiga ina yadahu shayطaanka gacantiisa fii yadii gacantaybay ku jirtaa macayadayhimaa labadooda gacmood micigooda jannada iyo hordaadiyaha iyo shaydaankaba saddexdooda gacmood anaa ayadoo dhaanidi uma dakara sma allahi tacaala ilaahay wuu xusay wa akala markaasoo cunay bismi illaahi buu qalay wuu cunay kadibna waa la cunay rawaahu muslim wa umayata bini makhshi asaxaabi radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi rasuulkii allah wuxuu ahaa maayo jaalisan mid fadhiya wa rajulu ninkanna ya'kulu wuu cunahay falam yusami allah ilaahay muusan magacaabin falam yusami allah xataa lam yabqa ilaa aysan ka harin min tacaamihi cuntadiisa luqmatu hal qaadasho bismi illaahi marna cunayaa maantada rasuulkan wuu fadhiyaa waa cunaa wuxuu cunaa hal qaadasho markay hartay falamaa rafacahaa markuu luqmadii kor ugu qaaday ilaahihii afkiisa yaa qaala wuxuu yihi bismi illaahi aakhirahu waa inta ugu dambaysa xusuustay markaasuu yihi bismi illaahi awalahu wa aakhirahu fadashisha nabiyu nebigaa ku qoslay sal allahu calayhi wasalam uma qaala wuxuu yidhi maa zaala shaytaanu shaytaanku kama zuulin ya'kulu macahu inuu la cunayo maantoo dhan shaytaan baa la cunayo falamaa dakara markuu xusay isma allah ilaahay magaciisao bismillaahi uu maqlay istiqaa'a wuxuu soo martagay ee uu soo hunqaacay shaytaankii maa fii batnihi wixii calooshiisa galay wuxuu bismillaahi ka necbahay malaha bismillaahi markuu maqlay wuu isma wax allaala wixii calooshiisa ku jiray yuu soo hunqaacay rawaahu abu daawud binisaar wa can caishata radi allahu canha qaala kaana rasuulu llahi wuxuu ahaa sal alla calay wasalam yakulu mid cuna acaama cunto fii sittatin lixii ahaayeen oo min asxaabi asxaabtiisa ka mid ah waa wixii lix lagu cuni jiray faqaala rasuulku wuxuu yihi sal alla calay wasalam amaa inahu asad low samaa hadduu ilaahay magacaabi lahaa lakafaakum way idinku filnaan lahayd waxaan keligiisa uu cunay lixdiiba waa cuni lahaydeen rawahu tirmidi وقال xadiiun xasanu saxiix wacan abi umaamata ana النبي sal lla ly slam kaana idaa rafaca macidatahu markuu cuntadiisa ka kor noqdo qaala wuxuu oran jiray alxamdu lilaahi ilaahi baa maad iskale kafiiran tayiban mubaarakan fiihi maad fara badan oo tayib ah oo baraka leh hayr makfiyin walaa muwaddacin walaa mustaqniin canhu rabbuna saasuu markaa dhihi jiray ilaahay subxaanah wa tacaala u sugnaatay macad fara badan oo qiib ahoo barakaysan mid laga kaaftoomo waayo ilaah lagama kaaftoomo macnaha mid laga kaaftoomo qowlkii wanaagsan mid laga tegi karo la sagootiyaa ma ah walaa mustaqniyan canhu mid laga kaaftoomi kara ma aha xaggiisa rabbunaa rabbigeen rawaahu albukhaariy wa can mucaadi bni anas qaala qaala rasuulku wuxuuhi man akala طacaaman qofkii cunto cuna oo faqaala dhaha alxamdu lilaahi aladii acamanii ilaahay baa mahad iskale iquudiyey haadaa midka warasaqaniihi igu arsuqay min hayri xawlin kab la'aan mini xaggayga ah iyo walaa quwatin xoog la'aan gufira lahu waxaa loo qaafaa maa taqadama min denbihi wixii tegay ee dembigiisa rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan baabu laa yaciibu acaama istixbaabu madxihi cunto inaan la caayin ayuu baab u yahay iyo inay istixbaab iyo sunno tahay in raashinka la amaano laa yaciibu la ceebeyn maayo aacaama raashinka maxaa waayo cuntada cuskada laga geli maxaa waayo cuntada naakala dhacda cuntada maxinta war isaan allah kaa dhigay maxaa cusubaya jikaa lagu galay dab baa lagu shiray digsi baa laguu saaray saliid baa gabadhay ku daadatay basashiibaa sanka ka gashay wixii laguu soorciyo meeshaad ku shukrin lahayd oo qihila qeyr allaha qusiiyo yaad cay iyo aflagaadka kala hortegaysaa cuntadii markaad cayso waxay lamidtaha adigoo ayada caaya waayo qofkan baa sameeyey qofku wuxuu sameeyey haddaad caysana qofka sheerkiisa haysa asaa caysay marka saadeed cuntada yaan la ceebaynin yaana la caayin weliba waxaa fiican in aad loo ammaano maa shaa allah yaa kariyey alla gacanta ilaahay khayr allah kaa siiye maa shaa allah kama kale weligay ma cunin la madxiyo cuntada aad loo ammaano laakiin raggeena saa uma naqaan xadiidka aw can abi hurayra qaala maa caaba ma uusan ceebeen rasuulullaahi llahi sal alla alay wasalam tacaama raashin qadun weligay inishtoorigisde inishtahahu hadduu la dhacona akaluu wuxuu jira hadduu nacana taragtu waa isaga tegaya bas waa rasuulka sal alla calayh wasalam waayo rasuulkan weligii tacaam macayna cunto macayna hadduu ishtahaysto ee uu jeclaysto ee uu rabana waa cunayaa haddii kale ee uu kararsadana tarakahu ou ka tegi jiray muttafaqun calayh asalkii gabadhina dhinacayni samaysay iyo qaadimadii cuntadiina wax ka sheegay muttafaqun calayh laakiin dhibkale haysta maanta wuxuu yahay waa inaan cunno un oo gabdhinayni haddaad ka tagtay meel kalaa soo marta oo ku ogaadano marka hore maa sheegin marka hore maxaa jidkiigel marka hore maxaa barka macnaha dagaal iyo qayli iyo rafaad taalmeen umaataa wain karihahu ayaduna xiladaasay leeyihiin wain karihahu tarakahu wuu isaga tegi jira rasuulka sal alla alay wasalam muttafaqun caleyh wa can jaabir ana nabiy sal alla alay wasalam sa'ala wuxuu weydiistay abdaha ehelkiisa al udma udma muu farxaysataa waxaa lagu cuna goosaar soo maaha beriis qalaylka duurta goosaar baa lagu shuba iyo waxyaabaha markaa la ah saa darteed waxaa la waa goosaarta ayuu nabigu weydiiye wuxuu yidhi war cuntaan haystaa doosaar isii faqaaluu waxay dhaheen maa cindanaa ilaa khal khalna wax kalmahay khal waa taqaanaa waa bahalkan ee dhammaanka ah ee aan salaatada iyo waxyaabaha kale iyo sandoojka marka la qabsanee lagu shushubto iyo kaasaa khal la yidhahdaa fadacaa bihi wuu u yartay rasuulku war khalka xataa isii yidhi fajacala wuxuu gudagalay ya'kulu inuu ku cunaayo wixii marka uu haystay rasuulku khal ayuu uga dhigay goosaa wayaquul uuna leeyahay nicma ludmu lkhallu nicma ludmu lkhallu nicma ludmu lkhallu rawaahu muslim cajaa'ib goosa waxaa u fiican khal goosa waxaa u nicmo badan khal khal xaggee ka fiicanya walaalayo laakiin nabigu wuu ammaanayaa sala alla calah wasalam ma ceedaynaan dhihi maayo waxaan wax lagu cunamiya waxaan waxaad na siiseen maxaa waa dhihi maayo sidaa darteed waa akhlaaq aadaab iyo inuu rasuulku sala alla wasalam weligii cunto ceebaynin caayin hadduu ishtihaystana waa cuna hadduu istishahaynin uu jeclaysan waayo ee u bixi weysana wuu isaga tegayaa balse waa ammaanaya afiyada dhug iyo goosaar waxaa u nicmo badan oo u fiican khalq ayuu rasuulku leeyahay baabu maa yaquul wuxuu dhihi lahaa qofka man xadara tacaam wa huwa saa'im idaa lam haddii cunto laguu keeno aadna sooman tahay oo aadan rabin inaad afurto maxaad kamaysaa maxaad dhihi lahaa ama muxuu dhihi lahaa qofka can abi hurayra qaala qaala rasuulu ullahi idaa duciya axadukum midkiin haddii loo yeero faliyuujib ha ajiibo casuumad magee warqadii xafladda lagu garay waa inaad ajiibtaa taleefon baa laguu soo dira walaalay kaale amuurkaan qabnaa nooco noocimo waa inaad tagtaa qofku mar allaala marka walaalkii u yeero waa inuu ajiibaa fain kaana saaximan hadduu yahay nin sooman falyusallii lahu soo duceey u duceey wain kaana muftiran hadduu afuran yahayna falyatcam ha soo quuto labadaa mid waay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey qaala alculamaau culimadu waxay yidhaahdeen macnaa falyusalli falyadcu ha u soo duceeyo waaye wa macnaa falyadcamna falya'kul ha cuno waaye xataa haddaa sooma taabata qofkii utag qofka kuu wacay waayo qajiifaa laba aday kaa falantaa waxaa kaa falanta inaad soonkankaad iska furto cuntada cunto waayo waxaad idhaataan walaalayaal soonka sunnada ah qofka sooman asaa isxukuma waad jeri kartaa ama soon isniin ama khamiis ama soon sunaa sooman yaa waxaa kusoo kor dhacday meel alaab alaab ay jirto malaay la dubay iyo hilib la dubay iyo briis baast alfoornimid noocaas oo kale ah waxaan laga laga tegi karin noocaas oo kale ah allaylana maxaa kula gudboonbaad istiri waa lagu ogolyahay qofka tatawuca sooman ee sunnada sooman asagaa amiir u ah nafsadiisa haddaa doonto waad qafuri kartaa haddaad doonta soonkaagaad laadan kartaa waxaa kaloo jirta walaalayaal haddii qofka maalin ama habeen way noo imaan doontaa uu soon xirto ah, macnaha uusan soon xiranin oo soon sunnatu yahay subaxiina uu waabariisto quraacdii waaye soon wuu xiran karaa ilaa zawaalka laakiin waada haddaad quraac waxba afka saaray laakiin xabad timir adoo cuntay ama buskud cuntay iyo noocaasoo kale kuma jiro afkaagii baad qabtaa duurka inta ka horaysa waad kicin kartaa soonka sunnadaa laga hadlaya maa soonka waajibka waajibka in habeenka la niyeysto lana xirto ama soonka sunnada qofku wuxuu xiran karaa ilaa laga gaaro zawaajka wixii ka horeeya waa hadduusan wax cunin haddii soonkuu ku wargariistana asagoo sooman kadibna uu arko qur-aan iyo wax fiicfiicaniyo xataa haddii uu rabo waa iska furi karaa wax dambina markaa kuma jiro marka ha duceeyo haduu soomo yahay hadduu afuran yahay ama uu afuro markaana waxaana leeyahay ha cuno baabu maa yaquulu man duciya acaam oo faatabicahu ayru wuxuu dhihi lahaa qofka inta acaam loogu waco qof kale u raaco kaali soo waxaalaguya iyo inuu gabar ku casuuntay ama habaryartaa cashay ama gabadhii walaasha ama saxiibada ama wixiisaa dhibkii casuumay keligii baa loogu talagalay soo maaha qof kalaa soo raacay maxaa la samaynaya qof kalaa soo raacay maxaa la samaynayaa hadda kor waa idin tilmaamay qaastan dadkiina meelaha bannaankaee burtukaalka iyo waxyaabaha noocaas oo kale iyo bartay ee waxyaabaha noocaas oo kale ah waxaa inta badan ay isticmaalaan oo ay ku socdaan wax la yidhaahdo waa in qofka loo sheego waa in qofka saal la dhaho waa in qofka taleefon loo diro waan aan laga kor tegin markaa lamid ah waxaanaguma naqaano qofku mar allaala markuu loo yimaado saddex afar shan markii la yahaa shan xakarooti muskiila baastaa gacantaa la gashanaa ilaahna barakayna subxaana wa tacaala hadda waxaa lagu leeyahay garaamahagaa lagugu dari lahay saxaan noogu tiri maxaa taleefon kasoo diri weysay qofkii asagana maxanaaca waad isbarateenba qofkii yimid haddaan shilin la siinin haddaan waxba la siin ma xanaaqaayo asagana waxaad nooga fiicantiina taasaa ka mid ah ma caroonayo sababta waxay tahay waaba laysbartayba idinkina waad barateen kii imaanaaya anaga laakiin dadkan qofka u tagno wax la siin waayo waa loo caroonay waxyaabahan qofka ilaah subxaana wa muslimka ah iyo muslimiinta dhammaantoodba wax allaala waxayo waa dad wadaagaa dacaan hal qof logu talagalay labuu qaadaya afar tacaamka loogu talagalay sideed baa cuni kartaa markaasay sabaada lagu shuba oo qashin lagu daadina oo bacda lagu daadina taana waxyaabo wanaagsan markaa ma aha laakiin way iska fiican tahay qofku inuu kusii ogaado imise qofood ayaa imaanaysa marka taasaa markaa laga hadlayaa hadda adi keligaabaa lagu wacay gabadhii guriga joogtaa ku raacday ama wiilkii jidka kaasii raacay wixii la samayn lahaa can abi mascuud albabi qaala wuxuuhi daca rajul minman daca rajul annabiy nin baa nebiga u wacay muxuu ugu wacay liqacaamin sanacan martiqaad waray waa raashin ugu sameydaba asaga khaamisa khamsatin shan asoo shameeya macnaha shan qofood oo nebigu shan ku ah ayaa lahay macnaa zab baa jirtay fakaas ninka meequu uu codsaday shan uu nebigu shan ku yahay nin kalaa soo raacay ninkii kale markuu soo raacay falamaa balaqa albaaba albaabka markii uu soo gaaray qaala wuxuu yidhi annabiyu sala alla calayh wasalam ninkii guri lahaa wuxuu yeeray ina haadaa midkani tabicanaa waana soo raacay dadkii la raacay kuma jiro zabta dadkii loogu talazabta taqaanamaya zabta dadkii loogu talagalay kuma jiro wuuna soo raaco oo wuuna soo raacay fa in shita haddii aad doonto an ta'dana lahu inaad u idintana waa xansanuu soo gelaya wa in shita haddaad doonta inuu laabtana rajacuu noqonaya xoog ma jiro xoog ma jiro waa inaad ogaataa waa inaad la socotaa raashinka aad qabaysa haddaad ugu talagashay inuu nala soo galo ee umiya waa kaasaa ninkii meeshuu taaganaya haddii aad leedahay maya ani shan qofood ka badan wax ma siinaayo shan qofood baana ugu tala galay buu laabanaya qaala wuxuu ninkii bal aadanu lahu yaa rasuul allah inaan celiyo iska daaye waanu idmayaa muttafaqun calayh may mada dhahaya maya asagaan dadhahayninba akhlaaqda diinta fiiriya aadaabta fiiriya haddii inta jidka uu ka soo raaco nebigu dhiila warbax adiga ma makugu jirtibe wuu uu dhihi lahaa waa cadaabka cilaysiya aa suuragal lahayd inta la soo wadaa meesha la keenay dhegihiisuu ku maqlayaa waa loo idmay waa loo fasax weydiiyey waxyaabo fara badan baa meesha markaa yimid baabul akli cunitaan baabkiisii waaye mimaa yaliihi qofka waxa gaarkiisa inuu ka cuno in badan baa nagu soo celcelinay iyo wacduhu wacdintiisa isman yusiu aklahu qofka cunitaankiisu uu cun yahay qof si qaada wax cunaaya mar allaal marka wax ama cunigaaga ha ahaado ama naagtaali ha ahaato ama qof kaloo marti ha ahaado aad aragtay inuu akhlaaq xumo waxuu cunaayo in la edbiyo oo la wacdiyo warsaan micee saa wax cun beentooda ku cunayaa dadka badankooda milibtay ku cunaan laakiin been bay ku cabaan maxaa uga cabiway saliid markaa dhahdo gacantaa saliid saliid iga ehlayaa ku leeyahay gacantaa difin difin iga leh gacantaas subadkeeda ah ma waxaad mooday bakeeri aad wax ku cabtay in sidiis miiska loo saaraayo maya ama bitinta ku qabo ama haku qabane kolligii kuwa dhocishu way dhaqaysaa mar walba tayaro guriga joogta way dhaqaysaa ama adiga dhoob ama haka dhawar waxaa lee kuu fiican mar walba suradayda inaad wanaajiso oo aad ku socoto saa darteed haddaad aragto qof aadaab xumo iyo si akhlaaq la-aan wax u cunaayo in la edbiyo oo la wacdiyo edbintu maxay tahay darbacsho kaga yar maaha asoo saar isaga inta ka siiso qofkii kaa cararo cuntadii ku saxdo ama uu ku margodo dhibaato meeshay timaado ma aha ta'diibinta dada cul iyo u mahe ta'diibka laftigiis waa hadalka waad qofka si fiican ula hadashaa waad qofka si wanaagsan ula hadashaa waad qofka si fiican u qancisaa oo u waanisaa taasaa macnaha loola jeedaa can camar bin abi salama radia allaahu canhuma qaala kuntu hulaama camigooyah baan ahaa buu yiri oo fii xijri rasuulillaahi rasuulka gurigiisa ku nool xijir waxaa kaloo dhihi karaa maamulka nebiga ayaan ku noolaa wa kaanat yaddii gacanteed tatiishu waxay ku warwareegi jirtay fi saxanka xeerada meel kastay aadaysa fa la rasuul yaa hulaab yarow hulaab inta bal imaayar kala isticmaala camigan yarow sami illaah tacaala ilaahay magacow wa biyamiinika hilibkaadana ku cun wa kun mimaa ka cun waatuu yiri laga bilaabo markuu rasuulku saacii yiri habkaasaan u xifili jiray muttafaqun calayh qowluhu tatiishu bikasri taa wa bacdaha ya baa la akhriyaa musanad min taxtin hoos laga laga bidceeyey macnaa tataxarak way ku dhaqdhaqaaqaysay wa tamtaddu way ku fidaysay ilaa nawaaxiya saxa saxfa saxfada iyo xeerada geesaheeda oo dhan yay gacanteedu gaari jirtay wa can salaamata aqwa ana rajulan baa akala cunay cinda rasuuli illaahi rasuulka agtiisa sal ly slm bishiinaabihi gacantiisa biilka ah faqaal rasuulku wuxuu dhahay kun cun biyamiinika midigtaada ku cun lamiya waa qalb geeselka lagu cunee midigta ku cun qaala wuxuu dhaha laa ma kari karo ma awoodo waa kii ujeedaa laa astatiicu ma awoodi kari qaala rasuulku wuxuu dhahay lastatacta haddan ha awoodo ilaahay kuma tafsiiyo maa manacahu kama mancin oo kama reebin inuu midigka ku cuno ila alkibru isla weyni maahan cudurgama yaalo kama duubna kama jabna maba ogama soo bixin mastadactu wirma awoodi karin ilaahay kuma awoodsiiyo qudaanayda sal alla cala wasalam famaa rafacahaa gacantii kor uma soo qaadin ilaa fiihi afkiisa shalal baa ku dhacay way kactay ayadoo oo way ka adkaatay rawaa muslim baa xadiidkaa wariyey baabulnahyi reebin layska reebo baabkeedii waa can ilqiraana laba laba xaba in loo qaato bayna tamratayn waa qiraanka in la labalabaysto bayna tamratayn laba timir iyo wanaxwihimaa wixii la mid ah idaa akala jamaacatan haddii jamaaco iyo weligid lagu cunaayo ilaa biidni rufaqatihi dadka la cunayo rafiiqiintii inuu fasaxka ka qaata maahan oodkac waa la soo xiray inaad xoogaa saddex xaggo gacanta soo iskugu leexiso oo aad cunto taasaa markaa la diidaya waa in laba laba loo qaabtaa qiraanka yidhaahda in laisdhexgeliyo laba timid iyo wixii markaa lamid ah waa marka dad badan wax laysaqra qaadata maahan warnimayo saaxiibyaalo ani hal hal hilib wax makii taraayo laba laba saddex saddex u qaata waaye saas ila ogaada inuu qofku markaa yidhaahdo taas markaa baab ku yahay wa can jabalata bin suxayn qaala wuxuu yidhi asaabanaa waxaa na asiibtay oo nagu dhacday caamun sanad sanatin abaareed asaabanaa caamu sanatin sanad abaareed baa na asiibay maca ibni subayr ibni subayr nicigiisa anagoo ah farusiqnaa waxaa nala ku arsuqoona loo qeybiyey tamran timir wa kaana cabdullaahi bnu cumarna wuxuu ahaa yamuru bina midna soo mara wa naxnu nadkul anaguna aan cunayno fayaquul wuxuu dhihi jiray laa tuqaarinuu ha labalabaysanina war labalabaha u qaadanin fa ina alnabiya nahaa rasuulku wuxuu diiday can ilqiqraani labalabada uma dibna wuxuu yidhi ilaa an yasta'dina arajul qofku inuu fasax ka qaato maahane akhaahu walakii mutafaqun calayh in walaalkaa kula cunaya aad fasax ka qaadata maahine si kala labaha u qaada laakiin inta badan fuqad waxay ceenaan markay abaari jirto waa markii hee abaari ay jirto laakiin halka haddii caadi uu yahay oo meeshu ay barwaaqo tahay oo qof kastaa wuxuu raba heli karo markaa kuma jirto macal dadku qaada oodkaca timirta shan xaqa isla qaada haddaad doonto dhibaata markaa kuma sugnaanayay baabu maa yaquulu yafacalahu wuxuu dhihi lahaa ama uu samayn lahaa man ya'kulu laa yashibac mid cunaan dargeynin waa weel hoosta dhalaala wuu cunayaa madhargaaya wuu cunayaa madhargaaya wuu cunayaa madhargaaya maanta dhan raadiisu kor taaganaya soo bixi cunto faxaba xaba soo dhaca waxyaaba waxyaaba xaggiin laga sheegay inta badan bay u baday raallina ahaada qofkuujiifaabaaliya maanta ma soo kacay salaadiina wuu tegaya waa faranjijiyo afku gogoyna waa cuna wuu jiifana haddana waa soo kaca shanta dhaqan kasoo wareegada waxbuu la soo baxaa haddana malmalaada iyo waxbaa lismarinaya wuu cuna wuu seexana xataa qalooxa la sheega saqa habeenkii uu soo kacaya markaasuu fahajal aadaya ayadoo meel kale lahaaya marka say noqotaba qofkii cunayo dargaynin wixii markaa uu dhihi lahaa ama uu samayna wacan yaxshi wa can yaxshii bin xarbin radia allaahu canhu ana asxaaba rasuulillaahi rasuulka asxaabtiisa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah inaa na'kul waana cunnaa wananashbac mana dharagno cibaad xaggay ka jirtaa waa cunnaa mana dharagna qaala wuxuu dhaniya falacallakum taftarixuun kelikeli baad u cuntaan falacallakum waxaa laga yaabaa taftariquuna inaad kelikeli u cuntaan qaaluu nacam bay dhaheen haa qaala wuxuu dhahay fajtamicuu calaa tacaamikum war cuntadiina kulmiyo halmeel ku kulansada wadkuruu xusa isma allah ilaahi magaciisa yubaarik lakum fiihi waa laydin barakaynaya marka insha allah ama ha laydin barakeeye rawaahu abuu daawuud saasaa marka qofka ku samaynaya baabu alamr amar lays amro baabkeedii waay bilakli cunitaan min jaanibi qasca xeerada geeskeeda in laga cuno iyo walnahyi hili layska reeba can ilakli in laga cuno min wasatihaa dhexda raashinkaasaan hadda soo tiran haday dadku badan yihiin dhexda in laga cuno mamnuuca ila suugada iyo barbada iyo hilibka ooxa dhexdaa lagu shubaa soomaaha marka geeska qof kastuu kasoo cunayaa dhexdana waanu wadaagnaa marka saatid haddaad adiga beerkii iyo wixii la dubay iyo bubutaatigii iyo kii jaalaha ahaa iyo kulli haddaad adiga dhexda ka qaadato barakadiina aad la tagto dadka kale kasoo haraya markaan malaha marka waa nahyireega iska reebo albaab alamr bilakli min jaanibil ascati in laga cuno wannahyi can akli min asati wafiihi waxaa ku sugan qubla yamiinka gaarkaaga kacan muttafaqun calayhi kama sabaqa sida noo soo hormartayba can ibni cabaas radia allahu canhuma can ilnabiy qaal albarakatu tanzilu wasata altacaami cuntada bartamaheeda iyo dhexdeeda barakada kusoo degtaa fakuluu ka cuna minxaa minxaa fatayn geesiheeda walaa ta'kuluu min wasatihi dhexdeeda ha ka cunina qof kasta suu u soo socday ha soo gaaro rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasan saxiix wacan cabdulahi bni muslim qaala kaana lilnabiy nebigu wuxuu lahaa ama u sugnaa qascatan xeer yuqaalu lahaa waxaa la oran jiray alqaraa'u qaradaa la dhihi jiray macnaha qaraa waxaa loogu bixiyey waa caddaanteeda caddaanteeda shaxankii iyo wixii markaa barkii iyo wixii markaa caanihii iyo sidii loogu isticmaalaya caddaatay waxaa la dhihi jiray xadey waa xeeradii cadey ee ahay yaxmiluhaa arbacatu rijaal afraq baa lagu qaadaya culeyskii weynaantay leedahay falamaa adxaw markay soo tukadaan salaada falamaa adxaw markay uxiyaystaan oo wasasaduu ay soo tukadaan adduxaa duxada salaada utiya bitilka alqascati asaa la keeni jiray yacmalu waqad furida fiihi ayadoo raashin lagu shubay fariid ayadoo lagu shubay ayaa markaa la keeni jiray xeerada faltaqow calayha waqad turida fiiha faltaquu calayha way u soo iisheen xaggeeda korkeeda oo dadkiibaa soo ururay falamaa kafuruu markii ay soo bateenna jaftaa miyuu jilba jabsaday ama jafaa rasuuluullah rasuulkii alla uu jilba jabsaday fa qaala acraabi nin hirbaadiyaa yidhi maa haadihi iljilsatu fadhiga maxaa waaye saahilcida faqaala rasuulku wuxuu yidhi ina allaha ilaahay jacalanii wuxuu iga yeelay cabdan adoon kariiman oo wanaagsan walam yajcalnii igama yeelin jabbaaran kibir badlan camiidan madax iga nabigiinan addoon baan ahay dhulkan fadhiisana humma qaala rasuulku wuxuu dhahay kuluu min xawaalayha gaararkeeda ka cuna wadacuu ka taga diqwatahaa mustaxaadkeeda dhexda ka taga yubaarik fiiha waa laydin barakaynayaa rawahu awdaad biisnaadin jayid dirwata aclaaha meesha sara layidhaahdaa waa bikasri daal daalkoo la kasriya ama la dhigo wa dammiha waa la godi karaa durwataha haddii la dhaho iyo durwataha haddii la dhaho labadaba markaa wa isku mid ayaan loola jeedaa isku mid waayo labada sida baabu karaahati akli muttakican qofku asagoo dangiiga dhinac u jiifa inuu wax cuno inay karaahiyo tahay can abi juxayfata wahbi bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam laa aakulu muttakican anoo dangiiga wax mada cunayara rawahu lbukhaari qaala alkhaaabiyu almutaki huna huwa aljaalis muctamida waa qofka fadhiyo oo taskan calaa witaain barkin oo taxta hoostiisa taala waa sida dadka mutrafiintae waxba cunaan qaala wuxuu yidhi wa araada wuxuu ula jeedaa annahu laa yaqcudu ku fariisan maayo cala wataa'i walwasaa'ili barkimo ka ficli man yuriidu aliktaara min atacaam sida qof duunaa inuu cunto badsado bal yaqcudu wuxuu u fariisanaya mustawfiyan laa mustawtican asagoo mustawtiah ma aha waya'kul wuxuu cunayaa marka bulqatan waxyar hada kalaamu alkhataabiyi baa sidaa yidhi wa ashaara kayruhu keyrkood waxay tilmaameen ilaa ana almuttaki'u waalmaaqil qofka u jiista oo u dhiqu aclam laakiin ilaahay ayaa xaqiidnaya ana wacan ans radi allahu canhu qaal ra'aytu rasuulkii baan arkay jaalisan asagoo fadhiya muqaciyan fadhidaan yeere u fadhiya yakulu tamran timirna cunaaya rawa muslim baa xadiidkaa wariyey muciyan buu rasuulku u fadiyey mucim waxaa la yidhahdaa huwa alladii yumsiku alyatayni waa midka labadii sabirood waa labada sal ayuu dhigayaa bilardi dhulka wayamsibu wuxuu taagayaa saaqayhi ee lugihiisa macnaha waa sida daanyeerkuu fadhiisto markuu moosku xunay maaragtay wuxuu fadhiisanayaa qofku minsalka ku fadhiisto ka bacdi lugihiisaa kor usoo taagaya jildihiisaa kor imaanaya inta lugaha lagu socdaba dhulkay yaalaan salkiisa ama biradiisana dhulkay markaa taalaa rasuulkoosaa u fadhiya ayaan markaa arkay buu yiri baabu istixbaabi akli sastix faradkan wax lagu cuno inay sunno tahay wa istixbaabu inay sunno tahay lacqi lasaabic faraha in la neefo wa karaahatu inay karaahiyo tahay masxixa in layska tirtiro layska dhaq qabla lacqiha intaan la leefin karo iyo waistixbaabu lacqi lqascati xeerada in la murdiyo la leefleefo wa akhdi luqmati luqmadii in lasoo qaado allatii tasqutu minhu ka dhacday qofka iyo wa akliha cunitaankeeda wa jawaasun inay bannaan tahay masxihaa masaxitaan bacda lacaqi marka la leeleefo kadib bisaaci waalqadami gacmaha iyo lugaha in la marsan karo qodayaasha dunka cunujayka hore iyo waqayrihimaa wixii markana mid ah ee markaa ka soo haray dhan arrintaa looga hadlayaa baabka baabka qaybta kood waxaa looga hadlayaa in saddex farood wax lagu cuno saddex farood waxaa lagu cunaa la yiri cuntada qaarkoodna wax magaalooway caawirinka inay saaranahaye dadka xaggina joog qaado waxay ku cunaana qaada iyo macalga iyo fargeeta iyo midi shidyada iyo rafaadka uu ku jiro oo kaale ah qaarkii markay booqasho nagu yimaadaan meesha oo maqaayadaha aan taqan anaa gacmaha iska dhaqanaayo baastadii iyo hilibkii gacantaan iska gelinaa asagii midiya inta utaala inta utaala inta macalga utaala rafaa hilibka waa ka dhacaa waxo qaadiga kusoo qaada qaaba dhulka daadana marka dhibaato fara badan oo mashaakil ah xataa gabdhaha ay xaggiina ka yimaada qaarkood saara marka rag keliya moodi jiray xataa gabdhiibaa saasa qaada iyo kaa beelada fargeetaha la ii keeno mindiha la ii keeno marka waa dhibaatadeedee markaa leedahay taa laakiin dhib kuma sugna nebi maxamed sal alla alay slam marka horkamida intuu midi soo qaato ku goosan jiray baa layidhi laakiin mar walba gacantu way fiican tahay marka saddex farood marka la leeyahay waa marka raashinku uu yahay raashin aan u baahnayn shan farood nala galo rasuulka sal alla alay wasalam iyo saxaabiis inta badan magaciisan heli jirinba raashin shan farood nagu cuno saddex farood isaga qaada timir bay cuni jireen shayga la cuni jiro noocaas oo kale ah laakiin maanta wasdad baa goosanaysaa soo maaha laga yaaba inaad markaa cunto baas saddex farood ku qaadanaysaa waa may saa darteed wixii noocaas oo kale ayaa markaa kula sugnaa waa saddex talabaad waa istixbaabu waqti lasaami faraha la leeleefo mar allaala marka wax la cuno faraha waa la murdiyaa waa la leeleefaa iyo wa karaahatu masxiha in la masaxo oo layska tirtiro mindiin iyo wax laysaga tirtiro qabla lacaq ahayntaan la leeqin ka hor aydna waa karaahiye waistixbaabi lacqin ascati xeerada in la mugdiyo iyo waakhdi luqmati xataa wixii luqmo ahee dhaca in lasoo qaado allatii taasoo tasqudu minhu ka dhacda iyo leen la cuno haddii wasaqi caro ay gaartay tamaama layska tuura qayb hadday ka gaartay qaybtii baa laga goyna kadibna waa la cuna iyo wajawaas masxiha bacda alwacti ee kitaabka kadib bisaacib saacib saacidka waa gacanta xilka dheer walqadama waa bundaha iyo ugaha iyo waqayrihima wixii marka lamida can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam ida akala axadukum axadkii markuu cunayo tacaaman cunto uu cuno falaa yumsax yuusan ku masixin asaabic alfariis yuusan iska masixin xataa yalcaqaha ilaa uu leefo aw yulciqahaa ama markaa loo leefo muttafaqun caleyh allahu akbar ilaa isaga uu leefleefo farihii oo wixii ku jira uu dhuuqdhuuqo wixii ku harharay ama loo leefo buu naabiyiri sala alla calay wasalam asaga leefyay yaqu leefaya las weydiiyey yaa u dhuuqdhuuqaya waxay leeyihiin waa qaadankiisii amase waa caruurtiisii ama hee waa xabiibadiisii xaaskiisa waxyaabaha islaamka ee maxabada iyo waxaan jacaylka iyo waxaan aad la tirinayo waa kulli wax ka jir maaha waxaqiidna sida xaaladdu ay tahay gabarhtu uu tagaysaba inuu gacanta u dhigo korku qaado ka dhaqo wiilkii waxaa la rabaa isagoo aada u taga inta badan dumarku inay sameynay waa u suuragal ilaa way ka naxariis badan yihiin ragga laakiin ragga inay arrinta dumarka inay sameeyeen waa alla maa yuujad aad bay in markaa la helo sidaa darteed baa rasuulku uu yiri ilaa uu leefan ama markaa loo leefan wacan kacab ibni maalikin qaala ra'aytu rasuulkii baan arkay yakulu waxuu cunaa bialaati asaabic saddex karo fa idaa faraqa markuu dhaga lacabahaa leefaya leeleefay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wacan jaabir radia allaahu canhu ana rasuula allahi amara nabigu wuxuu amray bilacfi lasaabici faraha in la murdiyo iyo wasaxfati xeerada ama saxanka wa qaala wuxuu yidhi inakum adinkum laa xibuuna mu'midiin fii ayi طacaamin walbaraka acaamkiiba meesha barakada ku jirto rawa muslim baa xadiidkan wariyey saxanka waxaa ku jira in la qameeyo waa sunno in la mugdiyo aa loogu talagalay marka ugu horaysa wax ugu filan guro sida ugu wanaagsanaa sida waxyaabaha cankiin aada nooga fiicantiin laakiin bileen aad idinka barna waxaa ka mid ah raashinka marka horeba meel baa lagu soo shubaya kulaalaysa wax layidhaahda iyo markaasaa dadka yimaado saxano ibil aha loo dhigaa soo maaha markaasaa qof kasta waxyar ku quranaya waa murdinayaa wuu dhamayn karaa raashinkii kal asagoon halaabinna meeshiisuu ku jiraa laakiin annaga dadka dadkaa samaynayna saxan weyn ah dadka loogu soo wada shuubo afar qof shan qof baa loo taqiisina markaasaa inta laga taataabtaa wixii kal asagoo halaabay gacantan la wadageliyey ayaa meesha markaa looga tagaa marka waa sunna in saxanka waxa ku jira la dhameeyo waa sunna in gacan xeerada la murdiyo waa sunna in gacmaha la leeleefo way ku yaraatee culimmadu way ku yaraataa leeya maanta haddii la arkana saxan baniyeen waxaa loogu soo garaahadana way baneeyeen ay waxisleen sunnada ilaaliyo dadka waxay leeyiin way ku yartahay tahay waa lagu yari waa loogu soo garaahadana waa loo soo dhiga waa cunaya mar allaala markay cunaa ama cidhay suma noole calaash halkaa timid kadib dadkan ciday arway soo dhameen ugu dara idan dhibaatadeeda leedahay waa in la garan karo sunnadu waxay markaa tahay insha allah wa canhu ana rasuula allahi sal alla alay wasalam qaal idaa waqacat hadday dhacdo luqmatu axadikum axadkiinka adashadiisa falyaqudaa soo qaato falyumid maa qaana biha min adaa hana ka zuuliyo ha ka baabiyo waxa ku sugan oo dhib ah walyaqulaa hana cuno walaa yadacha bishaytaan shaytaan wiisan uga tegay shaydaan ha u dhaafin walaa yamsax yadahu bilmindiin mindiin ama shukumaana ama istiraasho yuusan ku masixin ee gacmihiisa xataa yalcaqa asaabicahu ilaa farihiisa uu leefo uu murdiyo fainahu maxaa yeeli laa yaqrimu ogaa fii ajli rakada ku jirta rawahu muslim wa ana rasuula allahi qaala ina shaytaana yaxdiru axadakum shaydaan bay ku soo xaabiraa xadkii cinda kulli shayin shay kasta oo min shaciyooyinka xaaladihiisa ka mid ah xataa yaxdurahu ilaa uu soo xaadiro cinda tacaamihi cuntadiisa agteeda fa idaa saqadat hadday dhacdo luqmatu axadikum xadkin qaadashadiisa falya'khudha ha soo qaado falyumaa ka baabi'iyo maa kaana biha waxa ku sugan oo min adaa wasaq ah uma liyakulha ha cuno walaa yadacaani shaytaan shaytaan uusan uga tegin faidaa faraqa hadduu dhammayo cuntadana falyalcaq ha leeleefa asaabicu farahiisa fainahu maxaa yeelay laa yahrimu oga fii ayi tacaamihi baraka cuntiisa meeshay barakada ku jirta rawaahu muslim wa can anas qaala kaana rasuulku xaa idaa akala tacaaman markuu cunto cuno laciqa asaabicahu farihiisuu leelyeefi jiray ee saddexda ah waayo saddexduu wax ku cunaana wuxuu oran jiray idaa saqadat hadday dhacdo luqmatu axadihum kii luqmadiisa falyaqudnaa soo qaado walyumid canhaa ka baaqiyo xaggeeda aladaada saqdigii dhubka waliyaakulhaa cuno walaa yadaca lishaytaan shaytaan yuusan uga tegin wa amaraana wuxuu rasuulkuna amray an nasquta inaan murdino alqascata xeerada wa qaala wuxuu yidhi inakum adinku laa tadhuuna ma ogidin fii ayi tacaamikum albaraka cuntaduna meeshay barakada uga jirta rawaahu muslim wa can saciid bin xaarif annahu sa'ala jaabir uu weydiiyey can ilwuduu'i ka wisqaadasho mima masat innaar wixii dadkaabta wixii dad lagu kariyo in laga weysaysanaayo ninkan faqaala laa budahiman wax kasta oo dadtaafa laga wasqaadan maayo qad kunnaa waxaanu ahay zamanan nebi nebiga zamankiisa laa najidu kuwaan helinba midla daalika atacaam cuntadaas oo kale ilaa qaliilan in yar maahan wax la kariyayo la shiilayo la dulay maba heli jirin buur ilaa marmar maahan iyo alna sawma ah lam yaqun lanaa manaadiilun shukumaanyaalo iyo safameynti iyo mindiil iyo tiishkii wax lagu tirtirsadana ma haysanin ilaa akufanaa gacmaheena wa sawaacidanaa dhudhumaheena wa aqdaamanaa lugaheena maaha waa mamarfatignaya odayaashay naga fiicnaya danta cuni jira intay soo qaateen bay lugaha iyo madaxa iyo waxaa la mamarin jira soo maaha saafateed annaguna saasaan yeeli jirnay bay yidhaahdeen lugaha gacan dhulkuunada waxyaabaha lamidka ah iyo meelaha ayaan markaa marsan jirnay uma kadibna nusalli waa tukanaynay walaa natawada mana aan aadan jirin rawaahu lbuqaariba xadiidka wariyey baabu takfiiri aydi cala acaam cuntada marka la cunaayo in gacanta lagu badiyo keliya isku daha isku deyna wax way bannaan tahay laysa calaykum junaax an ta'kuluu jamiican aw ashfaatan laakiin waa laga fiican yahay oo gacanta in rashiinka lagu badiyo markasta fiican xataa markaad keligaa tahay si fiican cuntad uma qaadan kartid marka lagaa goobayo kayariiska oo xilibka dafaayo qodadii intuu kor gacanta ka geliyo barbadii bataabkii uu qaadanayo gabadhu ay kuumaysa idig aada idig ay leedahay markaasay ku fiican tahay wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala